naxariista gaarkaa naxariista naxariis guud oo addoommadoo dhan ay wada haystaan abuurista iyo risaaqidda iyo roobka iyo neecawda iyo nicamka badan oo aan la koobi karin oo addoommada muslim iyo gaal ka dhaxeeyo wada haystaan allah bixiya naxariistaas allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista ee mu'miniinta u naxariista naxariis gaar ah oo iimaan iyo janno iyo riladiisa ay ka mid tahay almuqadima ina alxamda mahad dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay naxmaduhu allaah ayaan ammaanaynaa on mahdinaynaa wa nastaciinuhu allahan kaalma ka dalbanaynaa wa nastakfiruhu allahan dembi dhaaf ka dalbanaynaa wa nacuudu billaahi allan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkayaga shartooda qofka adduun iyo aakhiro waxa dhib ku yimaada waxay ka dhashaan naftiisa sharteeda wanacuudu billaahi allahan ka magan galaynaa min shuruuri anfusina nafafyaalkayaga shararyaalkooda wa sayi'aati acmaalinaa iyo acmaashayada xunxun wax alla waxa masaa'ib dhaca sida rabbulcaalamiin uu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir wax kasta oo musiibaa oo inin asiiba dembiyaal aad gacmihiinna ku shaqaysateen ayay ka dhasheen in badan oo dunuubtiinna ka midana ilaah wuxuu yidhi inima aanan qabano waaba inin dhaafnay waa xaqiiqo haddii ilaahay dunuubteeda noo qabto dhulka korkiisa wax ku soco lahaa inaan la arag man yahdi illaahu qofka allaa hanuuniyo falaa mudila mid baadiyey karaa lahu qofkaas uma sugnaan waman yudlil qofka allaah baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuunin karaa lahu qofkaasuma sugnaan washadu waxaan qirayahon ka marqaati kacahon caddaynahon aaminsanahay allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allaah ma ahane axad kaloo cibaado mudanoo xaq lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu allah keligiis xaaluu yahay laa shariika mid cibaado la wadaagaa lahu ilaah uma sugnaan laa shariika mid ilaahay shirko la'ah oo wax la wadaagaa lahu allah uma sugnaan sinnaba uguma sugnaan meel ilaahay shirko lagala yahay ma jirto waashadu waxaan qiraa anna muxameda nabi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisi inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygii uu soo diray inuu yahay amaa ka gabaal fahaadihi midaanu fusuulu waa fasalyaal fasalyaalkaasoo qasiiratun gaaban waa dhowr fasal oo gaaban fusuushaasoo fil akhlaaqi akhlaaqda iyo dhaqamada ku sugnaatay akhlaaqda alxasanati wanaagsan iyo wamaa yudaaduhaa waxa akhlaaqda wanaagsan lidka ku ah waa fasallo kooban oo ka hadlaya akhlaaqda iyo dhaqamada wanaagsan iyo waxyaalaha lidka ku ah akhlaaqda wanaagsan oo ka soo horjeeda qofku waa inuu wanaagga gartaa kuna dhaqmaa xumaanta waa inuu gartaa kana fogaadaa hadduusan xumaantiiba garanayn kama fogaa karo maxaa yeelay maba oga inay xumaan tahay wanaaggiina hadduusan garanayn ma samayn karo waxaa la rabaa wanaagga inuu garto sameeyo xumaantana inta garto ka fogaado oo uu kala yaqaano wanaagga iyo xumaanta shiiku wuxuu uhi qasadtu waxaan ula qastay bihaa fasalada tadkiira ahliliimaan dadka ahluiimaanka waanadooda iyo xasuusintooda inaan baraarujiyo dadka ahluiimaanka oo aan ku baraarujiyo dhaqamada wanaagsan casallaahu allah wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo fiihaa fasalladaas annafca waxtar waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay nacfi badan inuu yeelo oo addoommo badan uu ku anfaco waqad ra'aytu waxaan gartay yuu yidhi an aktafiya inaan ku kaaftoomo bidikri bacdi اlusuuli usuusha gabalkeed la sheegideeda akhlaaqda wanaagsan usuusheeda gabal ka mida ah inaan sheego oo aan ku kaaftoomo sidaasaan gartay uu yidhi waqad ra'aytu waxaan gartay an aktafiya inaan ku kaaftoomo bidikri bacdi اlusuuli usuusha gobol ka mida la sheegideeda usuusha alcaamati ee guud usuushaasoo fii daalika dhaqan wanaagga ku sugnaatay duuna dukhuuli gelid ka sokay fi tafaasiili tafaasiisha la gudagalo anoon tafaasiisha gudagelin iyo watafriicaati faracyaalka alkhaasati gaarka u ah bikulli khuluqin akhlaaq kasta calaa xiddatin gooni ahaan anoo hoos u gelin tafaasiisha iyo farciyaalka akhlaaq kasta iyo dhaqan kastaoo wanaagsan gaar u ah inaan si guud usuul guud sheego sidaas ayaan gartay ayuu yidhi ilaa maa shay maahane kaana ahaday min atamhiili miiaalin laakiin farcyaalka marmar qaaraan sheegayaa ujeeddaduna waa wax miisaalin iyo tusaalayn oo qofka wax la tusaalaynayo ilaa maa shay maahane kaana ahaaday min atamhiili miaalin alladii miisaalinteesu alqaradu ujeeddada laga leeyahay minhu miisaalka iiqaafulqaari'i qofka akrinaya in la dul taajiyo ah calaa bacdi namaadiji tusaalayaalka gebalkood tusaalayaalkaasoo min alakhlaaqi akhlaaqda ka mid ah akhlaaqda alislaamiyati islaamka loo nisbeeyey miaalka ujeeddada aan u sheegayaa waxay tahay qofka kitaabka akhrinayaa inuu daalacdo oo dul istaago dhaqamada wanwanaagsane islaamiga gobolka mid ah inuu balindhihiisa ku arkoo daalacdo allatii akhlaaqda wanaagsan oo kaanad sugnayd filcuhuudi wakhtiyaalkii azaahirati dhalaalayday wakhtiyaalkii iftiimayey wakhtigii nabigu joogay salى اllahu calayhi wasalama waqtigii abubakar iyo cumar waqtigii cumaan iyo cafaan cumaan ibnu cafaan iyo cali bnu abi aalib iyo waqtigii saxaabadii kale iyo taabiciyaalkii iyo a'immat اlhuda ay joogeen dhaqamadii wanaagsanaayee muslimku haystay ee dhalaalaydo iftiimaydo tusaalaha eed in xoogaa qofka marmar loo tusaaleeyo wallaahu allah weliyu tawfiiqi waafajinta asagaa maamula waxaan weyddiisaynaa inuuna waafajiyo sida uu raalliga ka yahay kitaabka waxaan ku qoray yidhi madiinatu rasuulillaah fii shawaal kun afar boqol labaatan iyo shantii hijriyada taariikhdu markay ahayd min fadaa'ili اlkhuluqi اlxasan haadaa baabkaanu min fadaa'ili اlkhuluqi akhlaaqda fadaaisheeduu ka mid yahay akhlaaqda alxasani wanaagsan dhaqamada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan fadliyaalka iyo ajarka laga helaayo uu baabkaanu ka hadlayaa laqad xadda allaahu ilaahay wuu booriyey oo dadka wuu ku booriyey alleh laqad xadda allaahu alla waa ku booriyey tacaalaa ilaa waa sarreeyaa cibaadow addoommadiisa cala takhalluqi ka dhaqan dhigasho bilkhuluqi akhlaaq laga dhaqan dhigto akhlaaq alxasani wanaagsan ilaahay addoommadiisa wuxuu ku booriyey ku tirtirsiiyey inay ka dhaqan dhigtaan dabeecado wanaagsan fii aayaatin aayaduu ilaahay kula booriyey aayadahaasoo kafiiratin fara badan wa rataba wuxuuna ilaahay ka tartiibiyey calayhaa dhaqanka wanaagsan jazaa'an abaalmarin cadiiman weyn alaa baraaruga wahuwa abaalmarintaasu aljannatu waa janno iyo walmaqfiratu dembi dhaaf ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ka ratibay oo uu yidhi way ka dhalanaysaa dhaqanka wanaagsan janno iyo ilaahay dembi dhaafkiisa in lagu gaaro dabeecadda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan oo dadka muslimkaa lagula dhaqmo ummadaha lagula dhaqmo waxaa laga gaaraa in ilaahay janno kugu geliyo kuuna dembi dhaafo warataba ilaahay wuxuu ka ratibay oo ka tartiibiyey calayhaa akhlaaqda wanaagsan jazaan abaalmarin cadiiman weyn alaa baraaruga wahuwa abaalmarinta weynu aljannatu waa janno iyo walmaqfiratu dembi dhaaf faqaala ilaah wuxuu yidhi fii lafdin lafdigaasoo maaticin wanaag badan almaatic waxaa la yidhahdaa aljayid اlbaaliqu اljawda shayga wanaagsan oo wanaagga meel fog ka gaaray ah, waxaa la yidhahdaa maatic faqaala ilah wuxuu ku yidhi fii lafdin lafdi lafdigaasoo maaticin wanaagsan lafdigaasoo mushawiqin qofka jeclaysiinaya dhaqan wanaagga mushawiq waa mid muxadib ah oo qofka jeclaysiinaya dhaqan wanaagga ilaa wuxuu yidhi subxaana wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf xaggiis maqfiradaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa jannatin janno jannadaasoo carduhaa ballarkeedu assamaawaatu cardu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhoolyaalka ballarkooda uu la eg yahay wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf u degdega dembi dhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa jannatin janno xaggeeda u degdega jannadaasoo carduhaa ballarkeedu asamaawaatu waalardu cardu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalkoo laysgarab dhigay ballarkeedu uu la eg yahay oo jannada toddobada samo iyo toddobada dhul marka laysgarab dhigo ballarkoodaasoo kalaa jannada ballarkeedu la egya dhirirkuna waa ka weyn yaa iskaleoo jannadaas loo diyaariyey ilaahay cadaaladiisa waxaa ka mid ah jannadaas dhihi maayo caliyaale geediyaale faaraxaale jaamacaale ma dhahayo ilaahay laakiin wuxuu leeyahay qofkii sifadaas laga helaa iskale jannadaas marka adigu haddaad danaynaydo sifadii yeelo sidaas weeye ilaa wuxuu yidhi subxaanah jannadaasoo uciddad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka ka baqa dadka ilaahay ka baqa iska ilaaliya xumaanta wanaaggana sameeya taqwadu waa gaashaan samaysi dadka naarta gaashaanka ka samaysta ee cabsadayaalka la yidhaah ee ilaahay cadaabkiisa ka baqa dadkaas janno loo diyaariyey jannadaas u degdega ilaahay wuxuu noo tilmaama markaa dadka muttaqiintahay jannada loo diyaariyey tilmaantooda sifaadda ay leeyihiin aa ilaahay noo tilmaama si aan sifaaddii u yeelanno oo aan abaalmarintii u mudanno markaas ilaa wuxuu idhi subxaana alladiina mutaqiintiya jannada loo diyaariyey yunfiquuna xoolahooda bixiya fi saraa'i xaaladda farxadda leh iyo wadaraa'i xaaladda dhibaatada leh xaaladda yusriga ah ee xoolaha ay haystaan ee xoogaa faa'iidada la helo iyo xaaladda dhibaatada leh ee culayska dhaqaale uu jiro labada goorba dadka xoolahooda bixiya waa kuwaas labada goorba xoolahooda kuwa bixiya waa sifada koobaadoo lagu tilmaamay markii taqwo lagu tilmaamay ka gadaal sifada koobaad waxay taqwo sifada labaadna waa waxooda inay bixiyaan xaalad walba sifada saddexaad walkaadimiina waa dadka qariya alkayda carada markay caroodaan ayagoo awood u leh inay caradoodii fuliyaan oo qofkii ku fuliyaan caradooda way laqaan mana ku fuliyaan qofka dadkaasa ilaahay jannada u diyaarsada dadkaasa ilaahay jannada ugu talagalay waa dhaqan wanaagsan oo qofku markuu caroodo waxa uu dhihi karo waa isku celinaa dhihi ma waxa uu samayn karana samayn ma oo isku celinaya qofka uu ka xooga roon yahay oo wax ku fuli karo ku fuli ma waa laqayaa caradiisa waa isku celinayaa caradiisa annada dadkaas w dadka ilahay u diyaarsan ah, dadkaas way dadka ilaahay u diyaarsan sifada afraad walcaafina waa dadka iska cafiya can innaasi dadka dadka jannada ilaahay u diyaariyey waa dadka dadka dulmiye iska cafiye ayagoo awooda inay afka kala hadlaan inay adinka kala hadlaan inay ka aarsadaan dadka dulmiya dadka iska cafiya waa dadka dadka ilahay jannada u diyaariye kuwaasa ilahay jannada u diyaarsan wallaahu allah yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiya wallaahu allah yuxibbu waa jecel yahay almuxsiniina dadka samafala oo wanaagga dadka u sameeya oo dadka u ixsaanka sameeya ilaahay waa jeceli wanawaha ilaah waa weyneeyey bikhuluqi sabri dhaqanka dulqaadka wasidqi dhaqanka runta walinfaaqi iyo dhaqanka waxbixinta saddexdaasba dhaqanka wanaagsanay ka mid tahay oo ilaahay aad u weyneeyey wanawaha nawaha ilaah wuu weyneeyey ilaahay kor buu u qaaday bikhuluqi sabri dhaqanka oo dulqaadka iyo sabarka wasidqi dhaqanka runta walinfaaqi iyo dhaqanka waxbixintaa faqaala ilaah wuxuu yidhi asagoo ilaahay tilmaama dadka jannada iskale ah, dadka jannada iska laha ilaahay tilmaamay liladiina اtaqow cinda rabbihim jannaatun tajri min taxtiha اlanhaar khaalidiina dadkaasa ilaahay tilmaamaya dadka mutaqiintaa waxay iska leeyihiin jannooyin oo hoostooda ay soconayaan webiyaal webi caana webi malab ah webi qamraa iyo webi biyaa ayay iska leeyihiin waana ku waari doonaan waxay leeyihiin xaasas iyo xurulciin la dahiray oon dhiig ku dhicin oo aan umulin oo aan dabeecad xumaan kuwaasay leeyihiin kuwaasaa marka ilahay tilmaama jannadaas loo diyaariyey ilaa wuxuu idhi subxaana assaabiriina waa dadka sabra dadka sabra dulqaadka leh ee dhaqankaas iska kuwaasaa ilaahay jannada u diyaariyey wasaadiqiina dadka runta sheega ee runlowyaalkaa kuwaasaa ilaahay jannada u diyaariyey subxaanahu wa tacaala ee beenta carabkooda ka ilaashada waalqaanitiina kuwa ilaahay addeeca oo ilaahay wuxuu amray sameeya wuxuu ka reebay ka hara kuwaasaa jannada ilaahay u diyaariyey waalmunfiqiina dadka xoolahooda wax ka bixiya ee xaaladda culayska iyo xaaladda fudaydka intaba xoolahooda bixiya kuwaasaa la jannada u diyaariyey waalmustakfiriina dadka dembi dhaafka ilaahay weydiista bilasxaari arooryaalkii dadkaasaa jannada ilahay u diyaariyey saqda dhuxuu kacaya siddeed saacu kacaya sagaal saacu kacaya waa tukanayaa markaasuu ilaahay dembidhaaf weydiisanayaa waa kuwaas kuwa ilaahay jannada u diyaariyey kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun ilaa wuxuu yidhi habeenka dadka jannada raba habeenkii wax yaray seexda habeenkii o dhan iskama hurdaan in yaray seexda caawo allay baryayaan waa cibaadaysanayaan waa tukanayaan qur-aanka allay akrinayaan markaasay islama fiicna oo islamana wax weynaad qabateen ee markii waagu beryi rabo ay istikfaar bilaabaan oo yidhahdeen ilaahu xaqaaga ma anaan noo dembi dhaaf ay markaas haddana bilaabaan kuwaasaa jannada ilahay u diyaariyey kamaa nawaha sida ilaah u weyneeyey bikhuluqi tawaaduc hoos isku dhigidda dhaqankeeda walcafwi cafinta can ilmuctadi qofka kugu xadgudbay aad iska cafido iyo wa xifdi lisaani carabka in laga ilaashado beenta cayda aflagaadada dadkaas wey dadka ilahay jannada u diyaariya wanawaha ilaah kamaa nawahad kamaa nawaha sida ilaah u weyneeyey bikhuluqi tawaaduc dhaqanka oo hoos isku dhigidda tawaaduca kibir la'aanta walcafwi cafinta can ilmuctadi qofka kugu xadgudbay layska cafiyo wa xifdi lisaani iyo carabka in la ilaaliyo oo cayda aflagaadada kaftanka aan xisaabsanayn oo aad mooddo malagba inuusan qorayn layska hadlayo dadka carabkooda ka ilaashada is-ilaaliya cabsadayaalka ah kuwaasaa jannada ilaahay u diyaariyey kuwaasaan alla weyneeyey ilaahay wuxuu tilmaamayey addoommada asaga u gaarka oo la yidhaha cibaaduraxmaan oo ilaahay jannada u diyaariyey markaasuu ilah wuxuu yidhi subxaana wacibaaduraxmaan faqaala ilah wuxuu yidhi wacibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa alladiina waa dadka yamshuuna socda cala alardi dhulka korkiisa hownan deganaan kiir ma leh isla weyni ma leh isqaadqaad ma leh faajeertan ma leh deganaan iyo xaysillooniyay ku socdaan wacibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa alladiina waa kuwa yamshuuna ku socda cala alardi dhulka korkiisa hownan degganaan waidaa khaadabahum hadday cibaaduraxmaan la hadlaan aljaahiluuna wax magaratada qaaluu waxay dhahdaan salaama hadal ay dembi uga nabadgalaan dadka xunxun hadday la hadlaan uma jawaabaan uma jawaabaan xumaanta lama qaybsadaan waxay dhahdaan assalaamu calaykum Ah, salaamtu macnaha waa waa mutaarako nabadgel kollayba aniga waa iga nabadgelaydaa wey kuwaa qaybsamayo xumaanta nabigeenna suubaan sal اllahu calيه wasalam xadiis imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey xaafid ibnu kaiirna aayaddan sharaxeeda uu ku keenay xasanna uu ku tilmaamay nabiga agtiisa laba ninaa joogtay ninaa nin caayey marka markuu kanu caayo kan kale wuxuu leeya asalaamu calayk nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calيه wasalam dhexda taagan markuu cay ku caayo wuxuu leeyahay cayda anta axaqu bih adaa ku habboon caydan ninkaan kuma sifaysnee caydan adaa ku sifaysan markaad adigu tidhaahdo assalaamu calayka wuxuu leeyahay asaga salaamu dushiisa maahane waa daalimi dushaadaa nabadgelyo ahaata uu leeyahay intaasuu wadaa labada goorba waxaa faa'iidaysanaa qofkan marka fiiri malagaa difaacaya laakiin markii waxa weeyaan kelimad lugana markaad laba tiraa mala ku difaaci maya shaydaan umbaad labadiinuba u shaqaydeen marka dadka wanwanaagsan dadka xunxun hadalka lama qaybsamaan marka aflagaadada la yidhahdana kama jawaabaan ma ka jawaabaan dadka waxa weye mu'miniinta dacaaniin maahan lacaaniin maahan ma cayb badna ma caytamaan ah, laysa almuminu bidacaan walaa bilacaan nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay waslam mumin ma ahan qofka cayda badan qofka dadka durida badan qofka aflagaadada badan ma aha oo dadkaba maxaa naar afka u geliya waa carabkee qof carabkiisu iska furan yahay isaga naaru dhan naaru iska leeyahay ilaa wuxuu uhi subxaana asagoo tilmaamaya addoommada asaga u gaarkaa wa qaala ilaa wuxuu yidhi waaladiina waa kuwii cibaaduraxmaan laa yashhaduuna aan ka qayb gelin azuura baailka meel baatil lagu hayo kama qayb galan ayu nuux wuxraba ahaado meel baadi lagu hayo oo ilaahay lagu caasinayo kama qayb galaan cibaaduraxmaan waidaa maruu hadday soo maraan bilaqwi baadil meel lagu hayo maruu way maraan kiraaman xalayin kuwa karaamaysan hadday arkaan dad baadil meel ku haya waa iska ilaaliyaan inay la qaybsadaan kala qayb galaan la istaagaan waa iska ilaaliyan ayagoo naftooda u quurin oo waxaan dulligaa naftooda ka ilaashanaya ay ka gudbaan ee munkarka iyo macaasida kama qayb galaan cibaaduraxmaan waxayna ku fasireen a'imadii sarafka gobol ka mida ah oo munkarkaas ka mida ah ciidgaalaadka ma ka qayb galaan cibaaduraxmaan ah. ciidda krismaska addoommada ilaahay kama qayb galaan wa qaala ilaah wuxuu yidhi xaakiyan isagoo nooga warrama can axadi ibnay aadama nebi aadan labadii wiilee dhalay labadii wiil mid ka mida isagoo ilaahay nooga warrama wiilkaas dhaqan wanaaggiisa wa qaala ilaa wuxuu yidhi xaakiyan xaalu nooga warramayo can axadi bney aadama nebi aadan labadiisii wiil mid ka mid mida anna wiilkaasu qaala inuu ku yidhi laaqihi walaalkiis walaalkiisa u fakanaya oola waa ku dilayaa oo wuxuu ku yidhi lain basata ilaya xaggayga haddaad u soo taagto yaddaka gacantaada litaqtulanii inaad idisho daraaddeed maa ana bibaasidin xaggaaga mid u soo taagaya ma ihi yadii gacantayda daad gacantaada ii soo taagto oo aad doonaydo inaad i disho aniga gacantayda xaggaaga u fidima inaan ku dilo daraaddeed iga sugi mayd lain basata ilaya xaggayga haddaad u fidid oo u taagto yaddaka gacantaada litaqtulani inaad idisho disho daraaddeed maa ana anugu ma ihi bibaasidi yadiya gacantayda mid u soo fidinaya ilayka xaggaaga liaqtulaka si aan kuu dilo sababtu maxay tahay innii aniga akhaafullaah allahan ka baqaya allahaasoo rabbalcaalamiin caalamyaalkoodhan abuurtay allahaasaan ka baqaya marka xumaantaada kula qaybsamaya allah subxaana wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed